calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo si toos kaga imaanaya raadiyaha kulmiye goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan gudahiyo dibada gudahan dadkeena giddigin ku noolog gebi ahaanta in galab wanaagsangudahiyo dibada gudahan dadkeena giddigin ku noolog gebi ahaanta in galab wanaagsan hagaag mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku maqashaan kaalimaha suugaanta haddii ay ahaa lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kelikeligii lamaanaha sidoo kale waxaan ka marneyn sheekadii xiisaha lahayd ee xurmad daran iyo xariir dumar waxyaabo kaloo badan oo aan idiin sii qarinayna way jiraan soo dhawaada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 galab wanaagsan ifraax galab wanaagsan deeqo adiga dhegeystayaashaba soo dhawaada idin leeyahay aada iyo aada saaxiibadana dhegeysanaya farsamo yaqaanka cabdirasaaq dhammaantiin waxaan idin leeyahay casriyo wanaagsan meel walba aad joogtaan si walba oo maqalkayaga idinsoo gaarayo waxaanleenahay galab wanaagsan dhammaantiinba dhanka kaalmaha suugaanta ayaan ku daafurana barnaamijkeena galab wanaagsan aada iyo aad bal waaya deeqa waxay leedahay aniga ayaa daafure waayahay aniga haddii aan daafurayo mhm. waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah kaalimaha sugaanta maxaa u taqaanay heesihii hore <laughs> waaya waxaan soo qabanayaa faadimo cabdilaahi kaahimaan deeq iyo axmed cali igaal heesay ku wada luuqeeyaan ma waxay ku tiidahaa salxiisiyho dooqaysashe dhammaa wax laysu tiidakiiyaan ku doortay kiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waasaadi diidii warkiyaan ku doortay waqtigiyaan ku mooday aduun diirnahaynin waataadi diidgurdurkii markuu guray daxsintii la saansaday gabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin hurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqow haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin waa dadkii suurteedogti roob kali ala daraaranuu dalay dagabiyo aruusa suudaa ku fiixane madamba madahuba amaa wax laysu diidaha baad damba madowba ama wax laysu diidaquraad dhiiranayda kala diricsanayda waantanaa ku daabarto dambaa ku run sheegti way diriricsanayda qoomtana ku daabartu dambaa ku rushiigti sharcina ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli weli digashadaadiyo dhow dhaafka caashaqa diibu suuxas kuu siiyey haygu daaliniiswidi ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli waldigashadaadiyo dow dhaafka caashaqa waxbaa ka dhacayerayada waxaa ka mid ahaa waxay tiri marbuu damaaca ku qaadaa caawisaa daruuraha waanaduna ku deeqine duuduub wixii hore gela daran haloo raro lodo wabi ku siida dadanana kalgacalkuye aysuso dalxiisiyo dooqa israacshe maa wax laysu diida fanaanka ujawaab wuxuu leeyahay waa tahay markii aan ku doortay dugsi aan ku mooday adoon diirnaxayn waataad i diidee mhm. durdurkii markuu gudhay daqsiintii la sahansaday dabayluhu ku qaadeen mhm. dib u noqo haddaad tiri kuu dul qaadan maaye haygu daalinay samire <laughs> aad yo aad heeskaasi waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaaneen kala dhicin axmed cali cigaal iyo faadima cabdulaahi kaahi maandeeq bal waa tahaynagalo wanaagsanayna daafur daafur ahayd bal markasaaxiibada waxaan leeya raalli ahaada waa hergebsana way fanaankii maabjoogastuudiyaa <laughs> kugala jira daaqa ma ahan markan waxaa noo soo wadaa mhm. hees ay ku wada luuqeeyaan laba gabdhood waaya heestaa maxaa ku wada luuqeeyaa salma iyo akhriyarey waaya maxaa la yidhaahdaa maxaa dahabkaaga dhiga maxaa kula taatulo waan soo dhegeysananaa marka hore kama sii hordhaceen

qaanka ku dhowraya miyuu ku dareemayaa anaa dumar kula ahe naftaadaadu baadilin xubbigan xubbigan xubbigan gacrta ha ilo dhoraya ku daalaye miyuhuu ku dareemaya anaa dumar kula ahe naftaadaado baadilin xubbigan xubbigan dacardaa ilo xubbigan xubbigan dacardaa ilo waayahay anaa dumar kula ahe xubbigan dacartaa ilow iska ilow <laughs> aad iyo aad waala talisay maaha saaxiib waa deeqasa iila talin lahay adaba leena aad iyo aad <laughs> ku sii talada ugu fiicnad qofaa sii lahay soo maaha aad midaa dantaadan wadin inaa maxay hato waqti iskaga dhumisid maba ahanba waxawaaye ayada ile ma dareemaysa mogtaa qof lahaayo waaye aad mhm, laakiin ayada dareente aad iyo aad wax xanuun badan waa marka keligaa wax aa ku noqotid mhm. aaday u dhib runtii raaxey marka saaxiibada waxaan leeyahay xubiga haddaan lagula wadin jacayl aan lagula wadin iyo waqtigakaxubiga <laughs> dacarta iska ilow ah, hadi adiyaa kuwad luqeynaywaxaa ku luqeynayay salmo iyo ikhriiray wow bal waaya dhanka kaalimahaan kusii soconaynaa deeqa barnaamijkeeni galab wanaagsanna anagoo qeybihiisii hor ku jirna jirnabal markaan dhankaaga maalinta koowaad ee mhm. eh, waxaan jecelahay markaan dhanka iyo xamriga inaan aadno waxaan soo qabanayaa mhm. hees uu ku looqeeyo fanaanka haashim cadde daryeel mahaastee hadday ku diidee <laughs> wada dhegeysan abinaaley dhigaye daryeel ma haaste

waxaa kaloo kamid a ah ereyadiisa mhm. haddaan khaldaneyn mhm. yani in layga exdan dareemaaho oo yani dulmigan uu soo daahiray uu soo daahiray uu leeyahay tolow fanaankaas miyaa saas u gala deeqa maxaa isleeyahay jecelle <laughs> qofku jeclaada waa tahay <laughs> way dhacdaa soo maahan mhm marka waxa waaye tii hadday ag hadlaynoo kalele waay jacayl aan lagula sidin iyo waqtiga kaalumi aad iyo aad bal waayahay shumcaddaa ku luuqeynayay mhm. heystaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan aad iyo aad faraaxe mhm. jacaylkaaga kuugu horreeyay ano iska og waxaad jawaabta waa iska sii ogaa moogtahay <laughs> ma adigaa sheegatay mise waa lagu sheegtay jacaylkayga igu horreeyey waa la ii sheegtay okay <laughs> kii kugu horreeyay iska dhaaf weligaa waxma sheegata waaye jeceel aan sheegtay ha maya adila lagu sheeganay mhm. marka is ila sheegaba waa lagiga soo hormaray <laughs> waayahay Eh, su-aal kala rabaa inaa ku weydiiyo deeqsoo eh, hore looma dhiina raggina rafaadkooda ka sheekaadaan maamahada qaldin dumarkana baraarabada <laughs> dumarkana baraarooda ka sheekaa ragna jabkiisa waa sax eh, marka waxaa iga sugaysaa inaan ka irahdo sheegtay hadaa sheegta xataa ma sheegaysid waa ogaay <laughs> markaa su-aashku weydiinaya <laughs> ama kuu sii raaciyo waxaa ku yidhi anuu sii og jawaabtaada aan su-aashku weydiiyo su ku weydiinaya waxay tahay mhm. xiriirka Mm-hmm. imisaad aaminsan tahay inuu socdo dadaa waxay qabaan in qofkii lala socdo maxay ahayd toole saddex sano afar sano dadna yacni adiga see kula tahay waqtiga is leedahay ilaa intaasuu socona oo kale horta dadka isku mid maahan mm-hmm. qofba siba yani waxu fahantaa laakiin waxaa la dhihi karaa xilligii markaas labada qof ee awoodo Ah. yacni inay wax ku dhamaystaan wax ku dhamaystaan duruufahooda iyo waxyaabaha jiro mhm. iyadoo la fiirinayo inuu intaas sii socdo ah. de wixii ka horeeyana waa isfaham adiga ma qabtaa in shan sano qof aad xiriir wadaag noqotaan ma shan san way badan tahay way badan tahay kalabarkeeda laga yaaba laba san iyo bar meesha ugu dheer laba san iyo bar waa miya haddee noqotaa shan sano waa fogtahay deeqo shan sano waa fogtahay miya waxaa waaye shan sano dadaa xiriir laakiin shan sano waxaa waaye haddii wax la isla baranaya ka waran oo arday la yahay oo waxbarasho ay wada socoto ahaa ayadana macquul waay laakiin khilaafaadka sooma badan karaan markaas khilaaf waa imaana laba goorahaddaa wax isla sii baranaysiin kaba sii daran kaba sii daran aada iyo aad weliba xiri jacayl xiriir wax jacayl xilliga kugu dhaco xilliga ugu daran waxaa waaye xilliga ardaynimada inuu kugu dhaco siiba xilliga iskuulka inuu jacaylku soo maro aada iyo way adag tahay miyadeeq jacaylkaas maba la helabo hay badanaa xilliga iskuulka aad dhiganaysid ardayga aad tahay maskiinaa tahay arday yar maxay ahayd toole eh, waxbarashadii secondariga weli aan ku dhammaan mhm. haddii gabar oo iskuulka kula dhigata ama gabar kaleba ha ahaatee aada jeclaatid mhm. waxaa waaye duruufihii markaas ma kuu saamaxaayaan haddii maaragtaaye eh, ma shaqaysid sooma marka jacaylka xilligaas kugu dhaco mhm. waa kan ugu xanuunka badan lawaa laakiin inaad ka joogto maho markaas haa oo waxbarashada dhamaysatid ugu yaraan dugsiga sare dhame su-aasha kale waxay tahay ma kula tashanaa hadda ya ma kula tashani ma kula tashanayo laakiin arday wax kula baranaa inaad jeclaatidna way sii adagtahay taas caqabad kala siisu-aashaas aa waadax ku weydiiya si hufane jaceylka mm-hmm. qofka bilaadka miskaga dhacaa mase wula tashtaa kulama tashanayo lagama yaabo inuu kula tashto lagama yaabo oo waayo kula tashanayna qalbigaaga xakamaysa qalbigaagii maya hadda waxaa laga yaabaa ee jaceylka horta waxaa la yihahdaa mm-hmm. qofba si u yaqaanaa layskuma waafaqsan waa maxay jaceyl ilaa hadda qof macnaha uu sheegi karta qofka si utaqaanaad u sheegtaa ma fahanti mhm. marka aragtiduu ku bilowdaa iyo waxba la sheesheegaa waxaa laga yaabaa aragtida u inaa qof yani ka heshid <laughs> aragtidu ugu horeysaba inaa ka heshid taa markaas caadi waay normal waay mogtahay mhm. kadibna inaad jeclaato waa kusoo xigtaa way kusoo xigtaa aad iyo aad marka ah, wax adiga xakamey kartid maaha waa wax oo rabitaan oo waxaa ah oo yani xag ka imaanayo qalbiyad ka imaanayo laakiin ma la xakameyn karaa aaminsanaani Eh, marka xakaminays waxaa waaye marka qofkan kale uusa kula wadin oo naftaada aad runta usheegaysad leedahay canaano mhm. eh, qofkan qof kuusoo jeeda maahan qof dankaale maahan mhm. waa markii ay keliga aa tahay waaye laakiin fogta eh, hore ma xakameyn kartid fogta hore waxba lama xakameyn karo ifraaxay adiga jecelka kugu horeeya deeqa su-aasha adaa ugu bilaabo isku kee jirtee <laughs> may caadi waa weydii kartaa ani adigoo kale oo shashkaga banaamijka oo lahayd waxaan leeyay aan sheegta xataa waa qarinaalay miy anig banaankaa taaganaada <laughs> jaceylkaaga kuugu horreeyey makula tashtay adaa sheegata kuma dhahaay mase lagu sheegtay taas maa su-aasha makula tashtay mase waa waa kugu soo degte xabiibtii jaceyl makula tashanaayo waa kugu soo degte waa kugu soo degaa adigoona ogeyn <laughs> <laughs> waxaa la gaaray hadii saaxiibada ay dhegeysan jireen sheekada xisaa lahayd amar waa xariirma daran iyo xariir dumar raalli ahda saaxiibayaal mhm. balse waxaa ka horeyn doono qadar yar oo dhegaystayaal qaybta saddex-iyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waa fikradii xayir cali rooble ee dhegaysi habboon fariinta ma furinbu maalinka danbuu i weydiiye way dilayda omleyna ani marka markaa umaad way u qabsaday fariinteeda waxaan walaalo fariintaada ma arkan ustaado maalinka xataa wuxuu ii daayay ii sheegin laakiin waa ka dareemeen hadana ma ka lehi macalinkaas hadaaisle eh, hadaa aad isku waawaashid maadada mukurdaaabada kuxiranta ah, ah, eh, laakiin ani waa ina uu yidhahaya gabadha saas jecel mu nabadgeliyo ani muxuu ismacdila mid kale wiilo wiilaya cidaana muslim hadaa taa gurigan isku keena ninkaas ma iskuulkanba dhib ku qaba argeys ma guriga u keena

laba carableynta xataa walaalo maya ani macalinkiinaa ceebeeyo ah, ceeb ka dhigay macalinkaasmacalinka naftiga horta isxaan mu waayay waa ogtahay mugta xarasha waaya eh. haddana waxaa rabaa adi hal mar oo wixii si kaa celileemo xarashka wuu kugu faanooyaay adi faankaasaan ka dabatagnaa rabnaa nabeentiisa oo qarxino aqirka ultimaxaanka marka ka baxno filimkiisa waa gubayna haa sax horta laba bilood la ireeban laba bilood la isku dhan karin waxa isku waalwaalama lahan saaxiib marka saasaan u balanayno hayadhe haye haye haye waa mahadsantaa waa soo wixina nambarkaagana saf garasana hadday soo wicisataa dhib maahan ku soo wacda kadib xiriirkeena joogto noqonaa adina iga jir waxaan hadda qari ay dhahday adii afkaaga laga maqlo dhageyga xataa maqli maayo haye dhagahayga maqlimaayo ku awalma haddii lasaxanta xataa waa lismaqlaya laakiin ninkaa nambarkiis ii seefgareey saabir iigu qoran saabir fasalka amaan ku qortaa mase abihiisaa raacsiiya fasalka raacsiina noo saabir kaleetaa baran karaa ma gudowsaa u aqoonsado xakaaga sii daran hadduu shawici waa xitaa anaa waxayno tiradaa lagu badinaa ma fahamte ustaad xasankan imtixaankaa lagu dhaafaa kiyadaraad maaragta isoo arkeen oo iskusoo dhiceen ku dar naa kuni kowsaayaan lahno kooway kala baxdaa kowgayga alla ay gaarsiinta ka horeysa laakiin waa shafa waa shafa waxaa arki karo waa la dhexqaada hanqule nooma saarto hatakiin tilmaamay idhegan soohe jiiradun tanga waa ku biri maasa ah hortahangasedan daraarta geedgaabaneega galantambiteed hagobada galantambiteed yala bere maasa madada midigaje beranta midigaje fiiride eh, iriti koowaay elbaabka koowaay mee elbaabka lamahay ya kub kub kub kub siyaasa bes hooble koonfur lanki koonfuroba ama saabiru ama saalahu ama saabiriingu war usban kulidhiniyo maxaad noo caaysaa bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahidadaalkii kayacaytan dhalay may mayadlaray sumiye idiofada miyeerneada macayba adeer ku dhashabeed miya caydana jeegta ahay ardadmadlaha gabalkuwaryaaniyodhinkadeer maanta dagaalbadiga baad iga doonaysaaye nin weynna waatay ciradana waa kugu taallaa marka hadda adeer caydayga daadeer widaawan aadamka wayra badani dagaal hobale koyton shanfar adak yeelan shanfarnyada yeelan lamba marleega bede anigu erbad ma sito yaa anigu erbad ma sito aniba mindima wedada arulitay waatilankunskureewafaday yaa adeer waan kuu khaldamee raallahaw adeer seen mahas waxaan ku wada hadlaynaaba nisba afkaranba meyna maxaankuadiinaana kii galdamay mm. lanfeerkii kudaada araga doonteen hortaan dareer maanaad feeraysaa maad feeri warka feere waa kaari saddex feeroodina kaa jimin doono adigoo feerfeer baad ka hadlaysaa warlaya horta walaaneedan isdagaalnooba gabaalkan miyaalan baade baadee wahayti sumayi warsati oo saalah la dhalati hakeeri oo saabirin la dhalati oo aawsho dibada jiro guruhun waa la beri maas jiiradun hagaadaas galanta biteeda la beri maas galanta midgeed iritahka bahaasa kawkawsi sadiidoo lanjokojo koofureba kaari markaasa badaha baan ficleeyaa madaxaada baacad madaxaada baasade madaga kiday mayka tusi adiba landhunsun adiibaan walka tusuhaya madaga kiday mayka tusiyada waxaan adiga gasheeye badahan iyo caydan caayso aad erga markaa qabato nin weynna waatay horta adadu ka helaysaa waxaad aniga iga doonaysee toban ninoo waxaan ku kuuhi indhaha kaala soo bixi doonad arki doontaa eh? adin reedkaa ku koobi doonan labaatan qofood oo lutakii laaba doona maana lugta laabanaya

arday meeloo fadhiyo waryaah saaca maxaa usoo jeedaa waa fiicana abuu maxaa xiligan maxaa usoo jeeda saacan waa jiifin jirte dhaqsiyaa seexan jirta shaqadaas wuxuu u dheelmanaysaa haa caawa intaan kusoo gaaray waxaa waaye seminaaray waxbaan leeyahay marka riboodaa leega sugaayay riboodkana maalinkii ma diyaarin kara marka caawa iska diyaarinayay saasaan ii fudud oky ma fiicnido waa fiican adeeb maxaa saacaan kusoo jeeday guriga dhan waa laga jiifa isdhahay banaanka usoo baxano biyaa soo doonta oona qabtay marka guriga waa ku naqanaya hadda adoo soo jeeda arkay marka xasra walaalka xanuunsinahay haa may may intaan brograamku diyaarsanayay oo riboodka haddana waa dhameeyey waxaa waaye horta kaalay bal waxaan ku weydiinaya heebo maxay weydiinaya waxbarashadii iyo ka waran howlihii aa wadatay ani waxbarashadeen beel waa aboobiryo waxaa leenaan imtixaan eh, meel fiicanan u marayaa haye waxawaaye waxaa loo baahan yahay inaad laba laabtid dadaalkaaga eh, aniga waxaan fiirsanaya waa adiga iyo saabir adiga mustaqbalkaaga inaad xoojisaan rabaa ninkaas waxaa waaye qalqaloociisa iyo wuxuu sameynaa waa arki karaa adigana waxaa lagaa rabaa inaad adiga is ilaaliso oo waxbarashada ku dadaashaa lagaa rabaa abo aan taas bismillah waxaa wax u bartobu waxaawaa dartiina wax u bartaa la-aantiin ani maanta heer ma wagaareen ani aniga gabar oo wiil ka fiican ma arki jirno saas caml inaa naqdaa rabaa sababtoo ah inaa adiga garabka kaa istaagaa rabaa booska oo maxaa lahay walaaltinimadnaa kasoo baxaa rabaa wax walbo maanta aad qabanaysina kula qabtaarabaayaciyaaka xaafada iska dhib badan yihiin jaceyl iyo balaayo hadaa geshid wa xuma baran kartidmay abu ani jaceyl iyo maxaalaha sheeko iyo shukaansi maxaalaha waxaas dham ani migu ogin ah, waa kugu kalsoonahay waa kugu kalsoonahay hal gabar bisaa saaxiib laha oo dariska oo saabriin la dhahaayo saabriin miya waa dedegantaa laakiin saabiriin ah, saabiriin waa laga yaaba in arkaa laga yaabaa ani badana saasay tahana wallaahi muhiimo aad aado soo dhaweyso xaafada isla imaad wax iska akhrista mar walba waxaa waaye iskaashada maya way fiicantaha haye abow haye gabadha gawar fiican waaye iyadaana hadda kaley xaafad saaxiibkanahne haye haye abaaye iska seexana waan seexana insha allah haye haye habeen wanaagsan aynoo joogto qaybta saddexiy tobanaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar inta aynu ku kulmi doono qaybaha kale ee sheekada nabadgelyo wadaag saaxiibayaal aan halkaasi kaga nimaadno mhm, xurmadaran iyo xariir dumar aad iyo aad oo qeyb aad u xiiso badan maraysay galabta barnaamijkeeni galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa weliba qeybihiisii dhexaa isla mareen adeeqa mhm, markaan haddii aan aadno dhinaca kaalimaha sugaanta dhanka kaalmaha sugaanta haddii aan jaleecno mhm. waxaana soo qabanayaa hees lamaano ah way ay wada luqeeyaan ismaaciil arka iyo hawar dahabe waaya dhegeysaboon One, two, one, two. habeenkii aynu beernay dharaartii aan biyaynay ubaxan baxayay isgaanay bila sannadkii u dhee bishaaro ayaan ku leeyay habeenkii aynu beernay dharaartii aan biyaynay ubaxan baxayay isgaanay bila sannadkii u dhee bishaaro ayaan ku leeyqalbiga bukayee la jiifay canuuniya nabar ku baahay bidhaantiyo erayadaada markuu ka bogtuu ka toosay dhibtay waayu badine qalbigan bukayee la jiifay xanuuniya nabar ku baahay bidhantiyo erayada walba kuu ka toosay ibtay waayu badenejacaylkiyo barakadiisu si aanayu buubinayka isfaham baa lagu bilaayay isdiidiyo buuqa joogto haddaan ka badbaadnay waalib jacaylkiyo barakadiisu si aanay u buubinayka isfahan baa lagu bilaayay isdiidiyo buuqa jooga danka badbaadnay wali wixii ballanee aan gaadhnay inaan qofna baal ka dhaafin kalgacolkaa lagu bishlaaye bukayga halkaad ka joogto bilaahi malayni mays iyo sida cuudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weedhiyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu bogdhidhayayo kiniinkuma bin karaayo iyo sida cuudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weedhiyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu taag idhayayo kininkuma biin karaayo iyo sida uudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weedhiyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu boog dhiidhayayo kiniin kuma bin karaayo kiniin kuma bin karaayo suru iyo sida uudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu baado ediyo hadalkaadu ku baaqdo ushimaha ereygaadu ka sheegdo intuu boog ii dhayaayo kiniin kuma biin karaayo tahay deeqaay waxbaa ka dhacay waxay tiri intaad mm-hmm. afkii mm-hmm. boga ka sheegtay mm-hmm. kiniin kuma biin karaayo xitaa kiniin baabiye haddii cunto Eh. <laughs> waatastaas waxaa ku wada luqeynayay ismaaciil arke iyo wardahabi barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan qayb ka ahayd weli barnaamijkeena galab wanaagsan qabiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa deeqa mhm. dhegeystayaashu waxay leeyihiin dhanka kaalmaha sugaanta hadii lagu sii socon lahaa soo maahan mhm. waayahay eh, markaan aniga dhankeyga waxaan soo qabanayaa fanaanada codka macaan mhm. ikraan caraale heystii dhayal dhayal haw malaynine dhaayihii ku halacsada halaacsada fanaanadaanoo sii dhamaystiri doonta haysiyo ismahayga noloshea dhaqaaqa wadnahana adiga ku dheganoo igu dheehan anigee dhabtii waxaa tahay dhibta udubka haysiyo dhismahayga noloshee dhismahayga noloshee ikraan caraale waxaan leenahay fanaanadeena codka macaan ayaa heestaasi ku luqeynaysay saaxiibada barnaamijkeeni galab wanaagsan ayaana qeyb ka ahayd aad iyo aad gabagabadii barnaamijkana waan kusii siqaynaa markaan ifraaxey bal markaygan haddii aan dhanka kaalimaha usii jaleexno mhm. waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo maxamed bakaal ciro waayahay fanaanka weyn maxamed bakaal ciro aan soo wada dhegeysano jirtee admiga kala daadayo guushaada ma baaji karo haddaadan adu iskawin hadday dul soo ka dhigan iyo gaaskay wataan duufaankii gishaataheen admina kala daadayo guushaada ma baajin karo haddaadan aduub iskabin goyn karaa hadday gooriyo ayaan taamaba meel galaan intaadana goobayaan rubiy nacafkaaga badan maxay kaa goyn karaa rubiy nacafkaaga badan maxay kaa goyn karaa kubanaya miyay kuba gaadhayaan harka haygiigiijiyaan adaagata oo fahmi gamu ka yaray wataan gaashaankaagaan mari hadday kaa gubanayaan miyay kuba gaadhayaan harka haygiigiijiyaan adaa garta oofami gamu ka yaray wataan gaashaankaagaanu mari hadday gulub soo kaxshaan guutooyin adaa ka dhigan iskay wataa duufaanka gishaatee admiya kala daadayo guushaada ma baaji karo haddaadan aduub iskawin hadday dul soo kaxshaan guutooyinada ka dhigan dabkiyo kaaskay wataan duufaankii gishaatahee admina kala daadayo guushaadama karo haddaadan aduub iskawin hore waxbaa ka dhacay hadday kuu goodiyaan hadday gool aftamaan aad iyo aad mhm, maxay kaa goynayaan waa hees aad iyo aad cajiib ah baraa la dhihi karaa hees ma kari mhm. yaa ku luuqeynaya heestan maxamed bakaal cirab ku luuqeynay weliba waxay ka mid tahay heesaha mhm. cusub aad iyo aad gabagabadii barnaamijkan ifraaxay waan kusii siqeynaa saaxiibada sharafta leheena dhegeysanayay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin sida quruxda leh aad noola socoteen mar walba waan idin jecelnahay sidoo kale waan u mahad celinayaa cabdirasaaqoo farsamada ku jiray gabagabadii barnaamijka saaxiibada waxaan jecelnahay mhm. inaan oga tagno mid kamida ah kaalimaha sugaanta ma adigaa soo qabta mise anigaa soo qabtaadiganoo soo qabanaya deeqa waayahay aniga haddii aad ii daysay waxaan soo qabanayaa fanaanada qadra daahir heesta waxaa la yidhaahdaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer bol waayahay intaan ku kulmi doonno barnaamijkan midkiisa xigo waxaan kaga tegaynaa dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo saaran parti Yamaha